صدق انا وياك كنت عندي بتري وعريري بنتري صدق انا وياك كنت عندي بتري وعريري بنتري لا بوال عربي waxaa laga baray waataan loo kacay sacaraadi gaajo cayr xoolaa laga baqay laba waa la cirjiray waxa laga baray waataan loo kacay sacaraadi gaajo cayr xoolaa laga dhaqay baran weli caymalowa hayeshecoso baran weli caymalowa culimada wey adduunke caafimaadka waartay cudurada la tabargun caashaqa halagu daro culimada wey

dhexdiisa gumaysiga adbarsuuna babiigi oo ciirsiina udinka mida gumaysaha adbarsuunaha babiigi oo ciirsiina udin cidla keligii u dhashay hadii loo calaacaro yaqaana cabasho taa waxaa caddayn karaa intuu curadi laga dilay cid la keligii ulabay haddii loo calaaco man yaqaana cabasho taa waxaa caddayn karaa intuu curadi laga dilay kuya waxa ka sii daran xaaraagu inoo qabo nafsi waxa ka sii daran xaaraagu inoo qabo culimada way adduunke caafimaadka baartay cudurada la dabargoyn xaashaqa lagu daro بنتي عاشقة لابو جروح Thank you. anjigiibku dheeraa idaankiibku badanaa xaaraankiibku agagaa umrigiibku dheeraa idaankiibku badanaa casari ku nool yahay dhibeen kaga dacwoona wuu inaga cadooso aabaatay duniyee